الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxa aynu ku guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada gaar ahaan waxaynu soo gaadhnay oo cashirkeenu ka bilaabmayaa jasmu lficli lmudaarici ficilka mudaaric jasminta la jasminayo markaa ficilka mudaaric anwaacu licraab wuxuu ka qaataa saddex in la rafciyo ima an yakuna marfuucan wa ima an yakuna mansuuban wa ima an yakuuna majzuuman saddexdaasuu qaadanaya markaa isagii oo marfuuca waynu soo qaadanay isagii oo mansuubana waynu soo qaadanay xaaladii u dambeysay oo ah isaga oo majzuum ah ayaa sheekhu halkan uu ka bilaabaya wuxuu yidhi sheekhu fain saqadat ilfaau bacda alabi waqusida aljazaau juzima naxwu qowlihi tacaala qul tacaalow atlu wa shardu ljasmi bacda annahyi sixatu xuluuli in laa maxalahu naxu laa tadnu min alsadi taslam bikhilaafi yakuluka wuxuu yidhi fain saqadat ilfaau fa'du haddii ay dhacdo bacda alabi dalabka dabadii fa'du haddii ay dhacdo oo waqusida loo qasto aljazaau jazana loo qasto juzima waa la jasmin huwa mudaarici wujuban waajibnima loo jasmin fain sakada tilfa wuxuu ka wadaa sida xaashiyadiiba xagga hoose inoogu tilmaamayso bimacnaa ay lam tuujad markii hore fa baa ku jirtay maaha oo fadii la waayey maaha macnaha saa loogama jeedo oo fa baa markii hore ku jirto fadii baa dhacday macnuhu wuxuu u dhacayaa bimacnaa haddii aan la helin wey macnuhu fain saqadat ilfaau fadu haddii ay dhacdo oo aan la helin weeyaan macnuhu wasuquudu bi hada almacnaa laa yastadcii sabqa wujuudin waa kii ku yidhi lagama fahmayo suquudkan markii hore inay kusii jirtay ay ka dhacday suquud haddii aad maqashid shay markii hore joogay baa dhacaya soo macnahaasi waxa weeyaan kama dhalanayo ee waxaa looga jeedaa saqadadan bimacnaa haddii aan la helin weeyaan fadi fain saqadat ilfaau fadu haddii ay dhacdo bacda alabi alabka dabadii fadu haddii ay dhacdo alab wixiina tusinay waynu garananao sideed baan soo maa sideedii ka gadaal ayaa fadii ay dhacday wa qusida waxaana loo qastay aljazaau jazana loo qastay jaza loo qastay muxuu uga jeedaa an yakuna almudaaricu sababan ah, musababan can alabi mudaaricu waa inuu ka sabab moobayo oo uu ka dhalanayo alabka laftiisa mudaarican dambe fadu ay ka dhacayso ayaa musabab ka ah oo ka dhalanaya dalabka ka horeeya juzima waa la jasmin ay huwa mudaarici wujuban waajibnima loo jasminaya shay dalab tusinaya horeeya waxaa ka dambeeya ficil mudaaric ficilkaa mudaaric fa lama socoto ficilkaa mudaarice fadu ayna la socon waa la jasminaya waajibnimo macnuhu waa sida warmayla fahamtee dalabbaa horeeya wax dalab tusinaya oo sideedii kamid a waxaa daba dhacay ficil mudaaric ficilkaa mudaaric fa kuma jirto waxa waajib noqonaysa in maxay la sameeyo ya in la jismiya waajib noqonaysa ta tusaalaad ku fahmaysaay fa in saqadat ilfaau fadu haddii ay dhacdo bacda alabi dalabka dabadi fadu haddii ay dhacdo shayga dalabka ku tusinayo dabadi bay fadii ka dhacday oo aan la helin wa qusida aljazaau jazaana looga qastay shaygaa fadu ay ka dhacday juzima waa la huwa mudaarica fadu ay ka dhacday wujuban waajibnimaa loo jasmin jazana maxaa looga jeedaa an yakuna mudaaricu musababan can alab y mudaaric waa inuu ka sababmoobayo oo uu ka dhalanayo alabka ka horeeya wadalika tusaale naxwi qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa weeye allahu yidhi quldha nebi maxamedow tacaalow kaalaya atlu an akriye u fiirso tacaalow waa alab ma alabhayn waxa ka dambeeya ficil mudaaric ficilkaa mudaaric ee alabka ka dambeeya fa kuma jirto waxa ee fadu ay ka dhacday in la jasmiyo waana musabab oo wuxuu ka dhalanayaa dalabkan hore ka dhalanaya oo macnu waa maxay fatilaawatu calayhim akrinta iyaga wax lagu dul akriyaya musababatun can majiihim maxay ka dhalanaysaa imaatinkooda marka iyaga la helo ayaa tilaawadiina ay imanaysaa oo la helaya isaga xagga dambe inoogu keeni doona marka atlu waan jasminayna marka tacaalo waa ficil amar soo ma waa dalabe atlu waa ficil mudaaric majzumun liwuquucihi jawaaba lialbi de majzumu calaamatu jasmi xadfu xarfi lcila wahiya alwaaw mn wadalika tusaale naxwi qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa iyo wixii lamid aweeye allah uu yihi quldha nebi moxamedow tacaalow kaalaya atlu an aqriye tacaalow kaalaya atlu an aqriye markaa dalabaa hormaray tacaalow a ficil mudaaric baa ka dambeeyo jazo looga qastay fadina ay ka dhacday waa la jasminaya waxaa lagu jasminayana isagaa soo wadada marka wa shardljasmi jasmaha shardigiisa bacda nahyi nahyi dabadi xaalada uu ahaaday sixatu xuluuli ilaa weeyi ah, ka khabarkii wa sharduljasmi jasmaha shardigiisa bacda nahyi nahyi dabadi xaalada uu ahaaday sixatu xuluuli ilaa ilaa degitaankeega asixitaankeeda weeyi maxalahu ay maxala nahyi nahyiga maxalkiisa ay degto maca sixati lmacnaa macnuhuna iyadoo waa saxayo welibade macnihiina waa inaanu he ya ibطaal waa inaanu ka xasilina macnina waa inu asaxayo marka u fiirso dalabka sideed bay ahan sideeddaa dalabka waxaa kamid ah nahyi isagu maa nahyu isagu adaba shardi u leeyahay xabada gaar buu kugu soo socay nahyigu shardi gaara ah ayuu leeyahay shardigaa gaarkaa ah ee uu leeyahay in la waa inay degto booska nahyiga booska nahyiga waa inay degto in la macnuhuna waa inuu asaxo tusaalaad ku fahmiyeeg booska nahyigu waxa nahyiga faaidaynaya saw laadii ma laada booska eegiibay degi kartaa in laayo wada socota in laa baad degaysa in laadaasi marka ay degtana macnuhu sax buu noqonaya masl fani shardigaasuu yeelanaya markaa nahyigii wa shardu ljazmi jazmaha shardigiisu bacda nahyi nahyi dabadi xaalada uu ahaaday nahyigaasi sixatu xuluuli ilaa in laa degitaankeega sixitaankeeda weeyi maxallahu way maxala nahyi nahyiga booskiisa u dego maca sixati lmacnaa macnaha sixideeda lala qabo wadalika tusaale naxwu laa tadnu ha u dhowaan min alsadi libaaxa ha u dhowaan taslam nabad gashe taslam waad nabadgelide laa tadnu ha u dhawaan min alsadi libaaxa ha u dhowaan taslam minhu waad ka nabadgeliye mana saxayn imika nahyigii waa maxay waa laada de tadnu mayna jasmin way jasmisan tahay dana yadnu waa muctal aakhir wow buu ku bukaa haye fadina way ka dhacsan tahay taslamtan waa la jasminaya de marka liwuquuci jawaaban linahyi soo maade ila nahyigaasu jawaab u dhacaya u fiirso laadaasi meesheeda waa inay degi karto in laayo wada socota macnuhuna waa inu asaxo u fiirso maxaad odhanaysaa in laa tadnu min alasadi libaaxa haddii aanad u dhowaan taslam sheekh waad nabadgeli sax ma macni muna saxayn waa saxde markaa shardigaasa loo shardiyaya nahyiga marka lagu jasminayo waxaa loo shardiyaya sixatu xuluuli ilaa maca sixati lmacna laa tadnu min alasad libaaxa ha u dhowaan taslam nabad gashe minhu libaaxa ka nabad gashe macnuu wuxuu ka dhigan yahay liana asalaamata badbaadadu musababatun waxay ka dhalanaysaa can cadami dunuwi dhowaansha la-aanta de haddii aan dhowaanshihi la helin dee wuu nabadgelaya ruuxi mana saxayn kolka waxaanu ka nidhi waqusida aljaza waxaanu nidhi an yakuna mudaaricu musababan can alb baynu nidhi sooma ya dee nahyigina dalabku kamid aha ilen muna kamid ahayn dalabki u kamid aha marka liana salaamata musababatun an cadami can cadami dunuwi de ah, dhawaansho la-aanta ayay ka dhalanaysaa salaamada iyo badbaadada oo haddii unu dhawaan bu badbaadaya de waaya bikhilaafi yakuluka wadalika tusaalahaagani multabisun wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafi yakuluka buu ku dheehnaaday ah laa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaax ha u dhowaan yaakuluka xaalu ku cunaayo u dhowaan yakuluka xaalu ku cunaayo u dhowaan oo yaakuluka ma degi karto booska taslimo ma jismin kartid sababtu waa maxay macnihii baana saxayn u fiirso bal ilaa meeshii dhig in laa tadnu min alasadi libaaxa haddii aanad u dhawaan yakulka wuu ku cuni adu isku keen marka sax may tadnu min alasad libaaxa haddii aanad u dhowaan yakulka wuu ku cuni libaaxu de maada u dhawaadaba haye liana alakla laysa musababan can cadami dunuwi akligu kama dhalanayo dhawaansha la-aanta kama dhalanayo de mana sayn marka muxuu noqonayaa yakulka waaba xaalaba yakulka xaalow tusaalahaas isagu ma noqon kara de shardiya sixatu xuluuli ilaa maca sixati lmacna macnuhuna waa inu asaxaayo wuxuu yihi sheekhu wa sharduljasmi jasmaha shardigiisa bacda nahyi nahyi dabadi xaalado ahaada sixatu xuluuli ilaa in la degitaankeega asixitaankeeda weeyi maxalahu ay maxala nahyi booskiisa ay degto in laa maca sixati lmacnaa macnuhuna iyada oo wasaxaayo naxu laa tadnu min alasad libaaxa haw dhowaan taslim ka nabad gashe wadalika tusaalahaagani multabisun wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafi yaakulukabu ku dheehnaaday laa tadnu min alasadi libaaxa ha u dhowaan yaakuluka xaalu ku cunayo ha u xaalaba ku noqon yaakuluke waxba la jasmin maayo halkaa mid baan ku haynaa marka waa bacda dalab waa la jasminaya ko wayujzamu waa la jasmini huwa mudaarici ayda noqode bilam lam baa lagu jasmin naxu lam yelid ilaahay waxba ma dhalin walam yuulad lamana dhalin labada ficilba waa la jasmiyey oo sukuun baa lagu jasmiyey la waa saxiixu laakhire walamaa lamaa baa lagu jasmi naxu lamaa yaqdi walamaa yaqdi lamaa yaqdi weyan de wogaasi kuma jiro lamaa yaqdi ma lamaa yaqdi maa amara lamaa yaqdi muu samayn aadamihii maa amarahu ilahay wixii uu amre ee u faray yaqdi baa la jasmiyey lamaa baana jasmisay waana ficil mudaarico muctal aakhira xadfu xarfilcilaa lagu jasmiyey war mayna intaabahande wa bilaamin laam baa lagu jasmin walaa laa baa lagu jasmin laamta iyo laada oo ah dalabiyatayn dalabiyatayn loo nisbeeye labadaba labadaba waa dalabiyatayn baa loo nisbeeya dalabkooga kala duwan usulfiqiga lagu bartaaye dalabun bilficli iyo dalabu tarki buu noqonaya labadaas kuu noqon dalabun bilficli iyo dalabun bitarki labadaasa ee laamtu waa dalabun bilficli ta dambe laadina waa dalabu tarkigii weeyaan markaa dalabkan dee saddexdii baa kaaga soo bixi ya min an yakuna min alaclى ila aladna inay cid sare ku furayso inuu ilahayna amrayo marka muxuu noqonaya amar buu noqonaya liyaqdi oo kale liyunfiq oo kale imika dee ilahay baa ina amraya soo ma waa amar iyo min adna ila alaclى inuu xagga hoose ka tago ya cid kaa sarraysan aad kula hadlaysid tusaale adaa la khitaabaya ya liyaqdi liyaqdi calayna dee ducaa laodhanaya amar ma heln ducaa laodhan iyo laba isku midi inay samrayaan adaa saaxiibkaa kulehe litafcal kada waxaa samey baad ku odhanaysa iltimaas baa la dhada iltimaas amrun maca isticlaa wa cagsuhu ducaa wafi tasaawi faltimaasun waqaca wakila sulam lmunawraqu dalabutarkiguna nahyiguna saddexdaasa ka soo bixi ima an yakuna min alaclaa ila aladna laa tushrik buu ilahay ku yidhi sooma waa nahyida laa tuaakhidna ducay noqonaysaa ruux yar baad ku leedahay ruuxaa isleegtimaad ka odhanaysa ruuxayo halaa tafcal iltimaas buu ku noqonaya isaguna saddexdun baa ka soo baxaysa wa bilaami laam baa lagu jasmin walaa laa baa lagu jasmin laamta iyo laadoo ah alabiyatayni alabiyatayn loo nisbeeyey wadalika tusaale naxu liyunfiq ha nafaqeeyo liyaqdi ha xukmiyo laa tushrik ha shirki yeelin laa tuaakhidnaa allow ha noo qaban inta baad kala garanaysa liyunfiq iyo liyaqdi laamku waa laamlamar laa tushrik iyo laa tuaakhidnaana laada naahiye ah amana saxaynta waa yahay wayjzimu waxaa jamin ah, wayjzimu weeyaan wayjzimu waxaa jazmini ficlayni laba ficil waxaa jazmin waa mafcuulkii ficlayne faacilkiibaa in ah, maa qusida lafduhu fahuwa smon ah, wamaa qusida lafduhu fahuwa mucrabun ya fahuwa calamun wamaa qusida lafduhu fahuwa mucrabun mana saxayn intaba waa sax wayjzimu waxaa jasmini laba ficil waxaa jasmin in inbaa jasmin waidmaabaa jasmin waaynaa jasmin waanaabaa jasmin wa ayunbaa jazmin wa ayaanaa jazmin wa mataabaa jazmin wa mahmaabaa jazmin wa manbaa jazmin wa maabaa jazmin wa xayumaabaa jazmin sheekh ya intaa hore maxay ahayd maa yajzimu ficlan waaxidan intan dambe inoo tiriyana waa maxay maa yajzimu ficlayn hadaladoodana way kugu dambeeyanta iyadoo saa u qaadaa dhigsan ayuu sheekhu inoo keeni marka wuxuu ka tiriyey waa koob iyo toban buu inoo tiriyey jawaasimta labada ficil jasminaysa wuxuu ka reebay kayfa ma buu ka reebay de calaa ra'yi kuufa buu ahaa wax daliilo oo loo hel istishaad ayaa la waayey waka markaa daaqadu ka saaray kayfama xaal ahaanba kayfama tajlis ajisaan u fadhiisatid baan u fadhiisanaya markaa tusaale kaloo loo hela ma jirto de maad aragten wey saa darteed sheekuna u iskaga tegay marka koob iyo tobankaasu inoo tilmaamay naxu wax ku celina mala de in yasha allah haddii uu doono yudhibkum waa idin tegsiin allah in baa maanta laba ficil jasmisa yasha waa ficil mudaarico saxiixu laakhira yudhibna waa ficil mudaaric o saxiixu laakhira hadduu saxiixu laakhir yahayna maxaa la samaynaya dee sukuun baa lagu jisminaya yujzam bisukuun maynantaasuna man yacmal kii kastee shaqeeya man yacmal kii kastee shaqeeya suu'an xumo yujza waa lagu abaalin bihi xumaanta xumaanta u sameeyey ayaa lagu abaal marin maantana waa man laba ficil bay jismisay yacmal iyo yujza ka hore ee ficlu shardigii waxa oo saxiixulakhir sukun baa lagu jasmiyey ka dambe jawaabu shardigaana waa muctalulakhir xadfu xarfi cila lagu jasmiyey mana saxansha waayahay maa wax alla waxa nansakh aan nasakhno oo min aayatin aayad ah ku bayaani aw nunsi ama aan ilowsiino anagu haa aayadda nebiga aan ilowsiino na'ti waanu la iman bikhayrin khayr mid ka khayr badan baanu la iman minhaa aayadda aayadda mid ka khayr badan ayaanu la iman bu allah yidhi maxalushaahidkeenu uga soconnaa waa maabaa laba ficil jasminaysa nansakh waa ficlu shardiga waa saxiixulaakhir aw nunsi way iskaga cadfan tahay ya nunsi ansa nunsi saasay noqonaysaa ansa ila nunsi waa taa logedaya soo margis marka maxay noqonaysaa way ku cadfan tahay taa hore de waa muctolaakhiriyada lafteedu jawaabo shardigii laakin waa nati ka jawaab shardigi nati wey markaa nati dee waa jawaabo shardiga waa majzuum o oh, xadfa xarfilcila lagu jismiyela waa muctale waayahay wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa alwalu ka hore waxaa lagu magacaabaa sharan ficlu shardi baa la dhahdaa ka hore wthani wa yusama thani ka labaadna waxaa lagu magacaaba athani iyo alqaadi iyo waa ismigii manquuskaan jira de soo ma garanaysaan wa yusama thani ka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaaban wa jazaan baa lagu magacaaba waa jawaabu shardi baa la dhahdaa ficilka hore ficlu shardi baa la dhahdaa ka dambena jawaabu shardi baa la dhahdaa u ku baray soo ma aragti ka gudub marka waidaa lam yaslix iljawaabu saluxa yasluxu saluxa iyo salaxa way jirtaa intuba waidaa lam yaslix iljawaabu jawaabku haddii aanu u suuban limubaasharati aladaati adaadka inuu la xidhiidho adaadkii adaatu shardiga ahaa inuu la xidhiidho ayuu u suuban waayey jawaabku qurina bilfaai fa baa lala xidhiidh walyuqtaran bilfaa jawaabun low waqa bacdaa adaad maxayd wlyuktaran bilfa jawaab low waqac bacd aladaati mawdica shardi imtanac akan ku soo marnay walyuktaran bilfa jawaab low waqac ya bacd aladaati mawdica shardi imtanac intiin weeyaan sheekh kolkaa wuxuu leeyahay jawaabu shardigii haddii aanu u suuban adaadka inuu daba dhaco waxaa waajib noqonaysa in facla la xidhiiyo ama ida alfujaa-iya waa toddobadii maslade ismiyatun dalabiyatun wabijaamidin wabimaa wabilan wabiqad wabitanfiisi soo intii ma garanaysaan toddobadii weeyaan wuxuu yidhi waidaa lam yaslix iljawaabu jawaabku haddii aanu u suuban limubaasharati adaati adaadka inuu la xidhiidsado haddii aanu u suuban qurina bilfaai fa baa lala xidhiidhin wadalika tusaale naxw wain yamsaska haddii allah uu kutaabsiiyo bikhayrin khayr he falaa raadda lifadlihi ilaahay fadligiisa wax hor joogsadaa ma jiro waayo jumlada dambe oo tacliiliya fa huwa allah alaa kulli qadirun mid awooda wey calaa kulli shan shay kasta ilahay waa awooda marka maxalushaahidkeenu eega waa maxay waa huwadee soo ma jawaab shardigiiba noqda soo ma jawaab shardigii baa jumla ismiya noqotay dee adaatu shardiga lama xidhiidsan karto soo maa fa gelida marka fa huwa waa talaidhida marka hadday jumla damba tacliiliya ka dhigtidna falaa raada baad soo qadari waayahay aw biidaa ama idaa baa lala xidhiidhin idaadi alfujaiyati fujaayada loo nisbeeyey ama idaa alfujaaiya waad la xidhiidhinaysaa idaada loo yaqaano idaa alfujaa'iya ayaad la xidhiidhin naxwu wain tusib haddii ay asiibto wain tusib haddii ay asiibto hum ayaga sayi'atun xumaanta haddii ay asiibto bima bisababi ma kii sababtiina haddii ay u asiibto oo ay ugu dhacdo qadamat ay horu marisay aydihim gacmahoodu idaa waaba iyagoo islamarkiiba hum ayagu yaqnauuna quusanaya islamarkiiba kuwa gaaladi way quusanayaan maanta u fiirso jumladiibaa kaa noqotay jawaab shardigibaa kaa noqotay jumla ismiya maxaad gelisay idaa gelisay laakiin idaada marka ay gelayse lala xidhiidhinayo shan shardi baa loo shardin jiray shan shardi maan baraarujin shan shardi baa loo shardiya ko an takuna ismiya jumladu waa tahay jumla ismiya laba waa an takuna muhbata waa inay tahay muhbata manfiye waa inaan ahayn saddex an takuna hayra muakada bina ina waa inaan lagu akidin o lagu sii adkayn mse saddex soo ma an yakuna alxarfu in xarafkan xarfu shardiga waa inu in yahay imisa afar soo maaha shardiga u dambeeya an takuna hayra alabiya jumladu waa inayna alabiye ahayn shantaas shardi marka laga helaa idaa la gelin karaa haddee laga waayo hadii kale fadi baa la gelina marka idaada iyada shardigeegu waa shanta shanta hadii la helo un baa la gelina an takuna ismiya an takuna muhbata ayra muakada bina inay tahay xarafkan adaad shardigii inuu ina yahay inuu in yahay baan ujeeda cafwan ayra alabiya ah, inay dalabiye eyrkeeto alabiy ayna ahayn saxiix walala intaa marka laga helo ayaa idaadii la gelin karaa intaas waa asalkii marka sharxi bu halkaa ka bilaabaya sheekhu wuxuu yidhi lama inqada markuu dhammaaday alkalaamu hadal markuu dhammaaday calaa maakii laga hadlo yansibu nasbinaya ay huwa maagu alficla ficilka nasbinaya ficilka almudaarica ee mudaarica ah sharactu waxaan gudagelay buu yihi sheekhu fi lkalaami hadal baan gudagalay calaa maa kii laga hadlo yejzimu jasminaye huwa maagu hu mudaarica jasminayey wuxuu leeyahay markii aan ka soo hadlay ficilka mudaaric wixii nasbinayey waxaan gudagalay inaan ka hadlo ficilka mudaaric wixii jasminayey de waabaslamana saxayn intaa wey lamanqada alkalaamu hadal markii u dhamaaday ee untihooday calaa ma kii laga hadlo yansibu nasbinayay huwa maagu alficla nasbinayo ficilka almudaarica ee mudaarica ayaan sharatu gudagelay buu yihi filkalaami hadal calaa ma kii laga hadlo yajzimu jazminaya huwa maagu mudaarica jazminaya wljazimu jaazimkuna darbaani ay duu darbayni waa mid laba qaybood saaiiba jaazimku waa laba wljazimu jaazimkuna darbaani ay duu darbayni saas ku waafaqaan mubtadiya khabarku darbaani ay duu darbayni waa mid laba jaazimun weeyi jazmiye lificlin ficil jazminaya ficilka oo waaxidin keliya ficil keliyuu jasminaya ya jaazim waa jaazim ficil keliya jasminaya wa jaazimun iyo jaazim weeyi lificlayni laba ficil jasminaya jaazimka markaa labadaas u qaybsamay maa yajzimu ficla waaxida iyo wamaa yajzimu ficlayn labadaas wey waa inta ajrumigaan kusoo marnay un jaazimun lificlin waaxidin marka uu kuleeyahayna waa istiqlaal ahaan buu ficil keliya u jasminaya istiqlaal ahaan ama laakiin al sabiil tabaciya oo tusaale hadda wax lagu soo cadfo ka badan karaade ah, istiqlaalahaan lakin waa ficil keliya lakin hadda wax lagu soo cadfo ka badan karaade marka oo haddae tiraadid ehm, waxaad odhan kartaaba laa tashtum zaydan zayd ha caayin wa tadrib bakran bakarna ha garaacin wa tukhaasim camran camarna ha la doodin imise jismiselad saddex bay jismise saddexdaasi de waa calaa sabiili tabciyo labada dambe way ku cadfan yihin istiqlaalaan lakin maxay u jismisaa un hal keliya de waana saa ufahantaan wa jaazimun lificlayn iyo mid laba ficil jasminaya waa haaliban wey haaliban wey ma diidaysa buu leeyahay xaashiyadu xagga hoose in fara badan oo nuxaada kamidii inay intay caddeeyeen shardiga dhaco xaalo inaanu jazo u baahanayn hadduu shardigii dhaco xaalo jumladii jumlatu shardiga ahayd baba xaalo iska noqotay ya jawaab u baahan mayso jawaab u mayso oo tusaale waa ka kuli zaydun waa in kaura maaluhu bakiilun eg intan iyaga waa adatu shardi maa kasrona waa ficlu shardigii jumladan shardiyadii maxay dhacday xaala iska noqotay soo ma jawaaban waa baahno saasay yidhahdeen culimo fara badan nuxaada kamidi zaydun zayd waa in kaura maaluhu xaaluu fara badan yahay maalkiisu bakiilun waa mid gacantaallakagooya waa mid bakiila iyadoo weliba xaalada maalkiisu uu fara badan yahy haddana bakiil yahay mana jumlo xaaliya iska noqon kolkaa jawaabba uma baahnay leeyi markaa waa haaliban bayna labada ficil markay jisminayso taas oo kale waxba jawaab kaaga baan maysa ha ku dhakafaarin buu leeyahay hadday deyn haddaad duran fatido tiaaway jawaabkii de waad ku dabashi sooma markaa taasina waa agga hawshiyadu inaga baraarujiyey ka soco wljazimu jaazimku darbaaniyadu darbayn waa mid laba qaybood u saaxiiba jazimun mid jasminaya weyi lificlin ficil jasminaya jazim iskaga tacallujiyo ismi faacila ficilkaasoo waaxidin keliya iyo wa jazimun mid jasminaya weyi lificlayni laba ficil mid jasminaya weyi faljazimu ka jasminaya lificlin ficilka jasminaya ficilka oo waaxidin keliya khamsatu umuurin arrimo shanaa weyi jaazimka ficilka keliya jasminaya waa shan ya ficil keliya maxaa jasmiya shan baa jasmiya shantiibuu kuu qaadaa dhigaya shantii kii u horeeyey ee markii asalka inta asan soconiba uu ku sheegay sheekh tiibuu soo horreysiinaya wuxuu yidhi axaduhaa khamsada midood ya axaduhaa khamsada midood aalabu alab wey alab baa wax jasmiya alab baahe wax jasmiya wadalika kaasina bimacnaa dalab inuu wax jasmiyaana haabitun waa mid sugan annahu liannahu maxaa yeelay idaa taqadama haddii uu horu maro lanaa inaga xaalo inoo sugnaaday lafdun lafdibaa hor maray lafdiga oo daalun tusinaya calaa amrin amar tusinaya aw nahyin aw calaa nahyin ama nahyi tusinaya aw istifhaamin aw calaa istifhaamin ama istifhaam tusinaya aw hayri dalika ama intaa lasoo sheegay waxaan ahayn tusinaya oo min anwaaci alabi alabka noocyadiisii ah wa jaaa waxaana yimiday bacdahu lafdigaa dabadiina ficlun ficil baa yimiday ficilka oo mudaaricun mudaarica ficilka oo mujaradun laga qaawiyey min alfaai fa laga qaawiyey oo waqusida looga qastay bihi ficilka aljazaau jaza looga qastay fa inahu mudaaricaasi yakuunu wuxuu ahaanayaa majzuuman mid la jasminaya ayuu ahaanaya bidalika kaasaana lagu jasminayaa aalabi alabka ah limaa liajli maa shay dartii baana loogu jasmin fiihi maaga dhexdiisa ku sugan oo min macno shardi shardi macnihiiah u fiirsada waxa hal ficil jasmiya waa shan arimood bun yidhi soo ma shanta waxa u horay aalabu alab baa wax jasmiya dalabkiibuu kuu wuxuu ku yidhi dalabka anwaacdiisu soo maahan sideed waxa ku hormaray lafdi ku tusinayo amar lafdigii amarka tusinayay dabadii waxa yimidda ficil mudaaric ficilkii mudaaric fa ma wato ficilkaa mudaaric ee aan fa'da wadan ee dalabka ka daba yimidayna jaza looga qasday jaza looga qasdayna horaan kugu sheego maxaan ku an yakuna mudaaricu musababan can alabi mudaarica ka sababmaya oo ka dhalanayaba maxay alabka haye mudaaricaasi waxaa lagu jasminaya alabka laftiisa ml mudaarica maxaa lagu jasminaya alabka laftiisa yaa jaazima marka alabkaa jaazima fiihi alaaatu aqwaalin wanaad caaw ka dheragtaan meelo badan baan ohan jirnay fiihi alaaatu aqwaalin soo ma saddex qowl ku jira madhab ljumhuur jumhuurta madhabkooga iyo madhabu khaliil ibnu axmed alfarahidi iyo ardaygiisii sibawey sow laba madhab maaha iyo madhabka abi saciid asirafi iyo abi cali alfarisi saddexdaa madhab baa ku jira madhab ljumhuur waxay leeyihiin adaatu shardi iyo ficlu shardi baa meesha ka go-an sheekh dalabkani waxbaba ma jasbinaye adaatu iyo ficlu shardi baa meesha ka maqan misl meesha maxaa ka maqan adaatu shari iyo iyo ficlu shardi baa meesha ka go-an waa madhabkaayo waa madhabka jumhuurta wey in fara badanna waxaynu kasoo laqmaynay qasiidadii markaynu dhiganay lamit ibni wardi meelo badan soo may dhici jirin madhabjumhuur baan soo qadari jirin marka madhabka jumhuurtu waxa uu yahay waxaa ka go-an meesha adaatu shardigii oo in ah iyo ficlu shardigii baa meesha ka ficlu shardigii adaadkina meeshay ka go-an yihin madhabkaasi waa madhabka jumhuurta madhabka sibawayhi iyo sheekhiisii khaliil ibnu axmed alfarahidi iyo madhabka abi saciid asirafi iyo abi cali alfarisi madhabkaasina labada madhabna way isku dhow yihin lakin tacliilkun bay ku kala duwan yihin labada madhabna way isku dhow yihin lakin tacliilkay ku kala duwan yihin waxay leeyihiin waa nafsu jaasimka jasmiye ficilkan mudaaric ay fadu ka dhacday waa nafsu alabi waa alabka laftiisa jasmiye laakiin waxay ku kala duwan yihiin tacliilka oo siduu u jasmiye ila waa taliil soo maa alab siduu wax u jasmiye meena taliilan tacliilkaasay ku kala duwan yihin markaa tacliilka siiba weyhi iyo khaliil ibnu axmed alfarahidi waa tacliilka sheekhu inoo qoray waxaa ku raacay markaa ibnu hishaam laftiisa wuxuu qabaa inuu alabku wax jasminayu qabaa tacliilkana yuu la qabaa madhab khaliil wasiiba weyhi oo wuxuu leeyahay waxay leeyihiin lnahu yatadaman mana adati shari lnahu yatadaman macna adaati shardi dalabkan laftiisa ayaa damnisan oo koobsaday adaatu shardiga maxay macnihiisii intii shardiyadeed macnaheegu qabaabay leeyi intii shardiyadeed macnaheega ayuu dimnistay oo u koobsaday dalabkani saa darteed dalabkanaa wax jasmiyey masl fani taasi waa mid waa tacliil tacliilka kale abi cali asirafi iyo abi cali alfarisi abi saciid asirafi baan ujeeda iyo abi cali alfarisi iyaga tacliilkoogu wuxuu leeyahay tacliilku wa liannahu naa'ibun can adaati shardi wuxuu naaib ka ya eeg waa naaib ya masterku markuu wax nasbinayo darban zaydan imika waa maxay waa masteru naaibun can ficlihi soo ma masterka waa siba soo naaib mu noqon haddana mu amal falin imika wuxuu leeyahy dalabkani naaibun can adaati shardi bay leyin iyago tacliilkooga wuxuu naaib ka yahay adaatu shardigii kuwa hore tacliilka una waa maxay wuxuba daministay dalabkani oo u koobsaday macnii adaad shardiga marka maxay ku kala duwan yihiin tacliilka laakin maxay qabaan labada madhabba jaazimkii unu yahay nafsu dalabi arrinta ma isla fahnay mar kasta way soo noq noqon doontaa masaladaasi in badan waynu baraarujinay la tahay lakin halkaas caawa kaga dharagteen saddex madhab baa ku jira madhab waa madhabka jumhuurta adaatu shardiga iyo ficlu shardigiibaa go-an waxaan yaallaana waaba jawaabkii uun masla fahniga labada madhabe kale waxay iskaga mid yihiin inuu dalab wax jasminayo lakin tacliilkay ku kala duwan yihiin madhab waa madhab اkhaliil wasiba weyhi oo waxa ay qabaan waana madhabka uu ku tegey ibnu hishaam e waa dalb baa wax jazmiyey lأnnahu yatadaman macna adaati shardi ka waa madhab abi saciid asiraafi iyo madhabu abi cali alfarisi waxayna qabaan inuu dalbku wax jazmiyo laakiin tacliilkooga a lأnnahu naa'ib can adaati wa intaa misl baa ka soco wuxuu yidhi axaduhaa khamsada midood aalabu alabkii weeyi wadalika alabkaasi wax jasmiyaana haabitun waa mid sugan anahu linahu maxaa yeelay idaa taqadama haddii hormaro lanaa inaga xaalada uu inoo sugnaaday lafdun lafdi baa hormaray lafdiga oo daalun tusinaya calaa amrin amar tusinaya aw nahyin ama nahyi tusinaya aw istifhaamin ama istifhaam tusinaya aw ayri dalika ama intaan waxaan ahayn tusinaya oo min anwaaci alabi alabka noocyadiisiia ah. de nafyun ka reeb nafyilabka kumujiri marka horeba isaguy waa sideedii soo wa jaa masladu ku ayuu ku suuraynaya wa jaa waxaana yimiday bacdahu alabkaa dabadi waxa yimiday ficlun ficil baa yimiday ficilka oo mudaaricun mudaarica shardi weeyaan oo muaaric u ku yidhi soma ficilka oo mujaradun laga qaawiyey min alfa fa bu laga qaawiye hadduu fa tan u ka baxay soo ma aragtid ficilka oo mujaradun min alfa waqusida waxaana looga qastay bihi ficil kaa yimiday aljazaau jaza looga qastay fainahu ficilkaasi mudaaric yakuunu wuxuu ahaanaya majzuman mid la jasminaya ayuu ahaanaya bidalika ka mid lagu jasminaya ayuu ahaanaya ka aalabi ee alabka maxaa loogu jasminaya waa tacliilkii marka tacliilkan yaala imika waad fahamsanti wa tacliilkayo khaliil ibn axmed alfarahid iyo sibaweyhi ibn hishaamna wu ku raacay waa madhab soo ma aragtid laba madhabbaa markaa kaa maqan labada madhabe kale waa madhabu aljumhuur oo ah idaatu shardigii iyo ficlu shardigii baa go-an madhabka kalena waa sidanun laakiin muxuu kaga duwan yahay tacliilka oo tacliilka iyagu waa maxay liannahu naa'ibun can adaati shardi waana madhab abu ali alfarisi iyo abi saciid asirafi intaa ma isla fahnay lima ljli ma shay dartii buna u jasminaya fiihi dhexdiisa kusugna min macna shardiya wanacnu waxaanu la jeednaa buyudi sheekhu biqasdi ljazai jazaha qasdigiisa waxaanu la jeednaa anaka adigu tuqadiru waxaad ku qadarihu mudaarica waa kan musababan baad ku qadari inuu yahay mid ka sababoobey can dalika kaa inuu ka sababoobey ka almutaqadimi ee horeeya kaa xagga hore maray ee dalabkaa inuu ka sababmay oo uu ka dhashay ayaad qadaraysaa qasad jasmi muna kuu sheegay marka waqusid aljaza hadda ma fahanday wanacni waxaan ula jeednaa bu yidhi eeg biqasdiljazaa'i jaza qasdigii waxaan ula jeednaa annaka adigu mukhaatab yahow tuqadiru waxaad qadari hu mudaarica waxaad ku qadari musababan xaal uu yahay mid ka sababoobay oo ka dhashay can dalika ka ka almutaqadimi horumaray ee ah maxay dalabka de ee dalabka kamaa sidii buuna uga ana jazaa shardi jazaau shardiguba musababun mid ka sababmaya uu yahay can ficli shardi ficlu shardiga in taqum aqum aqumtandamba xagee ka dhalatay dee taqumta hore ka dhalatay soo ma ficlu shardi marka la hela jawaab shardi la hela markaa dalabka ayuu ka dhalanayaa ficilka dambe ee muaaric intaan waa isla fahnay la tahay waa halkii u kula wa qusida ljazaa waana saa fahantied macnaheega wadalika tusaali ka qawli tacaala allah qowlkiisiiyo wixii lamid aweey qul waxaad dhahdaa nebi allahu tacaala kaalaya atlu anaqiye haddaba halkan uu doonaya inuu kuu taxliiliyo masladu kuu suuraynaya ayadan lafteedu ayuu qaada dhigaya wuxuu ku yidhi taqadamo alabu alab baa hormaray wa huwa alabka hormaray tacaalow waa tacaalow wa taahara waxa gadaal maray almudaaricu mudaaric mudaaricaasoo almujaradu min alfai fana laga qaawiyey wa huwa mudaaricaa daba marayo fada laga qaawiyeyna atlu weeyi wa qusida bihi waxaana looga qastay aljazaau jaza looga qastay jaza looga qastay jasibu kuusi fasiraya idil macnaa macnuhu waxa weeyi tacaalow kaalaya fain ta'tuu haddii aad timaadaan dee atlu waan akrin calaykum dushiinaan akrin fatilaawatu akrintu fatilaawatu akrinta calayhim ayaga dushooda wax lagu akriyaa musababatun waa mid ka sabab maysa oo ka dhalanaysa can majii'ihim iyaga imaanshahooga falidalika falidalika ay faqasdu ljazaa'i dhe jazaha uga qasditaankiisa ayaa juzima loo jasmiyey huwa muaarici wa calaamatu jasmihi jasmihiisa calaamadiisuna xadfu aakhirihi aakhirkaa la gooyey wa huwa aakhirka la gooyeyna alwaabu weeyi war ku qadadhin wuxuu ku yidhi dalabbaa hormaray dalabkan hormaray waa tacaalow waa amar sooma waxaa xagga dambe ka maray muaaric mudaaricani fa ma wato waa waxaana looga qastay jaze oo jisa looga qastay maxay iminkaad soo fahanteen waa looga qastay maxaa looga jeeda mudaarica ka sababmaya oo ka dhalanaya dalabka hore waa ka kuu sheegay wuxa weeyaan haddii tacaalow kaalaya haye haddii aad waan aqrin halkan markaa muxuu kugu caddeeyey tacaalow fain tatu atlu calaykum maad garanaysaa waa madhab ljumhuur mulan madhab ljumhuur waya shee ila socda u fiirso iminka atlu maxaa ka horaya fain tatu inti iyo tatu muna keen ficlo shardigii adaatu shardigo muna keen waa madhab ljumhuur saasay usoo qadarayaan iyo waxay leeyihin adaatu shardigii iyo ficlo shardiga meesha hogaanyay leeyihin culimadii kadna waxay leeyihin tacaalow kaalaya atlu atludani waa majzuumun liwuquucihi jawaaban lialabi alab bay jawaab u dhacday tacliilku may ku kala duwan yahin iyagu jumhuurtuna maxay qabaan me in adaatu shardiga meesha kagoan baa shakjisminaysa de maadaama umulbaabta iyada ka go'naan karta meesha wax kale lama go'naan karo intiibaa go'an bay leeyihin iyaguna misla marka eeg haddii aad timaadaan waan akriyaya marka akrintu maxay ka dhalanaysaa imaantinka imaantinka ka dhalanaysaa haddayna iman de akrin ma jirayso saasay noqonaysaa marka waana falidalika saa darteed jazaha in looga qastay ficilka mudaaric darteed baana loo jasmiyey calaamadii jasmuhuna waa xadaf o de waa ficilku tala yatlu atlu mina saasuna ilaba mudaaric iyo hamsa lagu bilaabay waka wuxuu yidhi sheekhu taqadamo dalabu dalab baa ah xagga hore maray wa huwa dalabkan xagga hore maray tacaalo weeyi wa ta'ahara waxaa xagga dambe maray almudaaricu mudaaric mudaaricaasoo almujaradu laga qaawiyey min alfaaifa wa huwa mudaarica fada laga qaawiye atlu weeyi wa qusida waxaana looga qastay bihi mudaarica aljazaau jaza id ilmacnaa macnuhu waxa uu yahay tacaalow kaalaya fain ta'tuu haddii aad timaadaan oo idinka laydin helo atlu calaykum anna waan idinku aqrin fatilaawatu akrinta calayhim ayaga dushooda lagu akriyaya musababatun mid ka dhalanaysa weey can majiihim iyaga imaanshahooday ka dhalanaysa falidalika jaza-uga qasdigaa darteed baa jusima loo jasmiyo huwa mudaarici wa calaamatu jasmihi mudaarica jasmihiisa calaamadiisuna xadfu aakhirihi weeyi waa mubtadi khabare wa huwa xadafkaasina alwaagu weeyi iyo wa qowlu shaaciri shaacirka qowlkiisa weey waa imruqayse waa baxru dawiil waa baxru dawiil weeyaan waa halkay mucalaqadiisuba ka bilaabanta weeyaan mucalaqadiisuba halkay ka bilaabanta wey waatay idhaahdeen waa awalu beytin qaalahu imrow qays ibnu xajar alkindi waaba beytkii ugu horeeyey afkiisa ka soo baxayba ifa nabki min dikraa xabibin wamanzilin bisiqdi liwa bayna dakhuli faxawmali waaba beytkii ugu horreeyey u qaadayba aabihii gabayaa ahaa ya ibnu xajar alkindi nin gabayaabuu ahaa inamo kale oo ay dhaleena sidiisii oo kale he ayay gabayaa noqdeen ninkan baa laga waayay gabayba kadibna waxay dhahdaan culimadu laba nin ninoo xoog waxay tilmaamaan laba nin oo xoog waaweyn baa loo dhiibay wuxuu ku yidhi buurta ugu dheer intaad geysaan hadduu gebyi waayo ah, kasoo shalwiya halkaa ha soo siibte waa la qaado marka bartii la geeyey ay qabteen ayuu halkan uga bilaabay wade soo khatar baa kifa bu la hadlayba wuxuu ku yidhi kifa labadii istaaga buu ku yidhi ifa istaaga nabkii aynu oyne min dikraa xabiibin mid la jecel yahay xasuustii aynuu oyno wa manzilin iyo guri xusuustii aynuu oyno guriga oo bisiqdi liwa meesha siqdi liwa la yidhaahdo ku yaala bayna dakhuuli dakhuul dhexdiisa xaalada uu ahaaday siqdiliwuhu fa xawmali iyo xawmal waxaan waa meele magacyadooda weyan siqdiliwuna waa meel magaceed dakhuulna waa meel magaceed xawmalna waa meel magaceed weeyaan wuxuu leeyahay qof aan jeclaa baan halkaa kaga imid qofkii aan jeclaa iyo guryahi aynu deganaynd aynu ku barbaarnay xasuustoodii aynu oyn n isku kaashana igu kaalmeeyu leya idinkuna y gacan siiy o ii kaalmeeya halkiibay kasoo daayan marka halkiibay he kasoo daay kifa buu ka bilaabay marka culimadu waxay leeyihin aliftani waa alifu tasniyo xaqiiq ahaan buu labadoodiiba ula hadlaya xaqiiq ahaan ayuu ula hadlayba culimada qaarkoodna waxay le mayane waa khitaabun lilwaaxidi ah, qof keliya oo lagula khitaabaya laakin waa la tasniyeeyo sababta oo ah carabtu qof keliya ayay la hadashaa hadal laba qof lagula hadlayna kula hadashaa sababtuna ay tahay ruuxa acwaantiisa inta ugu yaro xoolihiis iyo maalkiis iyo waxa ugula kaalmaysaa waa laba idhahda saa qofkii keliya lala hadlayay baa lagula hadli karaa laba wixii lagula hadlayy laakiin sida sida fiican ee saxiixii waa in la idhaahdo waa taniya oo xaqiiqahaan bay ugu dhacaysaa waana ficil amarda xadfunuun baa lagu jasminaya markaa nabki haddaynu ku soconno labadii madhab ee kale wuxuu noqonayaa liwuquucihi eh, eh, majzuumun liwuquucihi jawaaban lialabi haddaynu madhabkii ku soconno jumaahiirtana ifa fainta ifa nabki de iclshardigi adaad shardigii iyo ficlu shardigii baa go-an ifa istaaga fainta ifa haddii aad istaagtaan dee nabki waynu ooyi min dikraa xabiibin iyadna faa'ido qaado masderun yati calaa ficla waaxidun masder ku yimaado wasanka ficla waaba mid keliya wahuwa dikraa waaba dikraa ku dheg xabadaana masderun yati calaa ficla waaxidun wahuwa dikra dikra waxbadaa keliyaba ifa istaaga fa intaqifa haddii aad istaagtaan nabki waynu ooyi min dikraa xabiibin mid la jecel yahay xusuustii baynuu ooyi wa manzilin iyo guri xusuustii baynuu ooyi manzilka ka sife marka manzilka oo bisiqdi liwa meesha siqdi liwa la yidhahdo ku yaala ama kifa iskaga tacaluji kifa istaaga bisiqdi liwa meesha siqdi liwa la yidhahdo istaaga bayna dakhuuli dakhuul dhexdeeda xaalada ay haatay siqdi liwuhu darafka iska xaale fa xawmali iyo xawmal Ah, warka intan horu inoo sheegay waa sadrigii baydka wey cajuskiina wuu ka tegay o agga hoos ka idinku qoray ah, ifa nabki min dikra xabiibin wamanzilin bisiqdi liwa bayna dakuuli faxawmali mucalaqadiisu halkay ka bilaabanta weyan mucalaqadiisu halkay ka bilaabantaba wey maxalushaahidkana waynu garana waa maxay dalabaa ah hormaray kifaa ficil mudaaric baa daba dhacay fana ma wato jasana looga qastay waanu iska jasmina waana majruum xadf xarfi lcila mayna isla fahni ka soco inuu jismisan ya maxaan ku garana ma daliil kasradan de calaamujis ku garanana waa kasrada wey waxaynu ku garananaa xadfu xarficila liana alkasrata ya tadulu cala lya ya bay kutusinaysaa de hadafkaasi inuu ya yahay wa taqulu waxaad odhanaysaa i'tinii ii kaalay ukrimka e aan ku karaameeye waa madhabkii ayo i'tinii ii kaalay fain ta'tinii ukrimka mana saasun ahayn dhib male marka waad fahamteen imika fataqulu waxaad odhanaysaa itini kaala krimkaan ku kalaameeya maxaa hormaray dalabun de dalabun munayn hal taatini ma ii iman xadiidkaan kuu sheekeeye maxaa hormaray istifaan baa hormartay laa takfurha gaaloobin tadkhul iljanata jannada gashee ah, laa takfurha gaaloobin tadkhul waxaad geli aljanata jannadaad geliye waay mahdi tadkhul meedaa jismisama tadkhuliljanat soo taledi de ah, iltiqaa saakinayn ba dhawi jismisante insaakin aan iltaqa yagsir ma sabaq wain yakun liina faxadfu istacq waa kaafiihi wey in laga soo gaabiye alfiyaha waa la hoos dhabaya waa la iska kasrinaya marka haddii iltiqaadu saakina dhaco waa saddex dariiqa la mari jiray iminka waa saxiix soo maa ya waka waa la iska kasrinaya laa takfur markaa ha gaaloobin tadkhul waxaad geli aljanata jannadaad geliye u fiirso iminkana maxaa ka hor maray nahyi nahyu shardi buu lahaa wa shardu nahyi ya wa shardu nahyi wshard اljasm bacda اnahyi صxaةu xuluuli in laa maxalahu maca صxaة اlmacnaa soo qadar marka bal ruday in laa takfur haddii aanad gaaloobin tadkul waxaad geli aljanata jannada geli markaa tadkul waa lasmiyey saasay noqota ma in laa takfur tadkul اljanة walow kana mutaqadimu nafyan halkaa waxaa ka bilaabmaya arrimo kale halkaasnfigii ba halkaa ka bilaabmaya halkaas ka jooga insha allah wallahu aclam subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ileyk